بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد التمييز waxaynu ka bilaabaynaa boga laba boqol iyo toddobaatan iyo casharka tamyiizka ayaynu ka bilaabaynaa ereyga tamyiizihi waa masder ficilkiisuna mayaza oo facala ah ayuu ahaa facala fasara tafsiir baa la mayazana tamyiiz baabkani lix magac ayuu leeyahay saddex ka midihi waa masaadir saddex ka midihina waa ismi faacil tamyiiz waa loo yaqaanaa oo waa masder tafsiirna waa loo yaqaanaa oo waa masder labaad tabyiinna waa loo yaqaanaa oo waa masder saddexaad ama tamyiiz dheh ama tafsiir dheh ama tabyiin dheh saddexdooda ismi faacilna waa loo yaqaanaa waa facala tamyiiz muxuu noqonayaa ismigiisa faacil mumayiz tafsiirna muxuu noqonayaa ismiga faacil mufasir tabyiinna muxuu noqonayaa ismiga faacil mubeyin saddexdaa ismi faacil iyo saddexdaa masder isku lixdaaba cashirkanaa loo yaqaanaa baabun wa tamyiizu tamyiizkii weeye baabkan waxaynu kaga warbixinaynaa temyiizka wa huwa temyiizku ismun ismi weeyaan ismiga oo fadlatun fadlo iyo dheeraad ah ismiga oo nakiratun nakiro ah ismiga oo jaamidun jaamid ah ismiga oo mufasirun fasiraya limaa shay inbahama qarsoomay oo min adawaati daatooyina temyiizka waxaynu ku tacriifinay kow tamyiisku waa ismi baynu nidhi tamyiisku waa ismi waxaa inaga baxay halkaa ficilkii iyo xarafkii ayaa inaga baxay oo iyagu tamyiis noqon maayaan shardi weeyaan tamyiisku inuu ismi yahay fadlatun waa dheeraad oo fadlo ayuu noqonayaa shardiga labaad waa inuu fadlo yahay ereyga fadlo ana waxaa looga jeedaa wixii fadladii looga jeeday xaalada waa maa laysa ruknan fi lkalaam hadduu doono hadalku haba u baahdee waxa hadalka dhexdiisa aan rukni ahayn oo musnadka iyo musnadu ilayhiga aan ka tirsanayn ayaa la odhanayaa waa fadlo nakiratun waa nakiro oo macrifo ma noqon karo temyiisku waa shardi saddexaad nakiro waa inuu yahay temyiisku lagama yaabo temyiisku inuu macrifo noqdo jaamidun waa jaamid oo mushtaq ma aha oo qodobkan xaalad ay ku kala duwan yihiin xaaladu iyadu waa mushtaq halkuu tamyiisku ka noqonayo jaamid jaamidka waxaa loo yaqaanaa ereyga aan meelna laga soo ishtiqaaqan een ismi faacil ahayn ismi mafcuulna ahayn masdan ahayn maxaan ku dhi amhilatu lmubaalaqa iyo ismu tafdiil iyo sifatu lmushabaha toona <clears throat> mufasiru wuxuu caddeeyaa tamyiisku limaa shay buu caddeeyaa in bahama qarsoomay oo mina dawaati daatooyina daatooyinka qarsoon ayuu tamiisku caddaynayaa ama uu inoo qayaxayaa qodobkan xaalada dhinacna way ka wadaagaan dhinacna way ku kala duwan yihiin xaaladu waa mufasir oo wax qarsoon bay caddaysaa tamyiiskuna waa mufasir oo wax qarsoon buu caddeeyaa laakiin waxa qarsoon baa kala duwan oo xagga xaalada marka la joogo sifo iyo tilmaan baa qarsoon xagga marka la joogo tamyiiskana daataa qarsoon oo wuxuu cadaynayaa liman bahama min adawaat daata qarsoon haddaba kol haddii tamyiisku daato qarsoon uu caddaynayo xaaladuna sifo qarsoon ay caddaynayso iyo maa muhimadda leh ma tamyiiskaa muhimadda leh mise xaalka ayaa muhimadda leh bal hadda u fiirso waxay kala caddaynayaan xaalku wuxuu caddaynayaa tilmaan qarsoon tamyiiskuna wuxuu caddaynayaa xaalku wuxuu caddaynayaa tilmaan qarsoon tamyiiskuna daata qarsoon yaa muhimadda xambaarsan ama muhiim ah tamyiiska waayo daata qarsoonba haddaan idhaahdo afar baan soo iibsaday afartaa daatadooda ma garanaysid haddaan afar kitaab idhaa ereygaa kitaabihi daatadii afarta ayuu inoo caddeeyey waa tamyiis afar kitaab markaad tidhaayo daatada ogaato ayaad u baahnaanaysaa tilmaantii ama sifadii afarta kitaab inay cusub yihiin iyo inay duug yihiin baad markaa u baahnaan baabun wa tamyiizu tamyiiskii wa tamyiizu tamyiiskii weeye wa huwa tamyiisku ismun waa ismi ismiga oo fadlatun dheeraada ismiga oo nakiratun nakira'a ismiga oo jaamidun jaamida ismiga oo mufasirun caddaynaya limaa shay inbahama qarsoomay oo min adawaati daatooyina sharaxa min almansuubaati kuwa la nasbiyo waxa ka mida atamyiizu tamyiizka ayaa ka mida wa huwa tamyiizku maaka weeyaan ijtamaca ay ku kulmeen fiihi dhexdiisa khamsatu umuurin shan arrimood shayga marka shan arrimood laga helo ayaa la odhanayaa waa tamyiiz shan arrimood baa ku kulmaya axaduhaa shantaa midkood an yakuuna sman waa inuu ismi yahay horta tamyiisku kow waa ismi maxaa inaga hadhay ficilkii iyo xarafkiibaa inaga hadhay iyo jumladii wa haani ka labaad an yakuuna waa inuu yahay fadlatan dheeraad ka labaadna fadlo ayuu noqonayaa fadlo dheeraad buu noqonayaa ama waa fadlo ereygaa fadlada ah waxa inaga hadhay isna waxyaabihii cumdaha ahaa sida marfuucaadkii oo kale iyo mansuubaadka qayrkoo qaarkood wa haaliثuka saddexaad an yakuuna waa inuu yahay nakirata nakiro ka saddexaadna waa inuu tamyiisku nakiro yahay waxaa inaga hadhay halkaa macrifadii oo iyaduna tamyiis noqon mayso wa raabicuka afraad an yakuuna waa inuu yahay jaamidan jaamid shayga tamyiiska noqonaya jaamid waa inuu yahay mushtaqii baa inaga baxay oo ismigii faacil iyo ismigii mafcuul iyo waxyaabaha lamidkiihi lagama yaabo inay tamyiis noqdaan waraabicu ka afraad an yakuuna jaamidan waa inuu jaamid yahay waalkhaamisu ka shanaad an yakuuna waa inuu yahay mufasiran mid fasiraya limaa shay inbahama qarsoomay oo mina dawaati daatooyina daato qarsoontay ayuu caddaynayaa fa huwa haddaba tamyiizku muwaafiqun wuxuu ku waafaqayaa lilxaali xaalada ayuu waafaqayaa fil umuuri umuurtiibuu ku waafaqi ahalaathati saddexda ahayd aluulaa ee ugu horraysay saddexda qodobee hore xaalka way iska waafaqsan yihiin kow waa isminimada xaalkuna ismi weeyi tamyiiskuna ismi weeyi laba waa fadlonimada xaaladu waa fadlo tamyiiskuna waa fadlo saddex waa nakiranimada xaalku waa nakiro tamyiiskuna waa nakiro saddexdaa way iska waafaqeen wa mukhaalifun tamyiisku wuu khilaafayaa xaalada fi lamrayni labada amar alakhiirayni ee ugu dambeeya labada ugu dambeeyana wuu ku khilaafayaa waxa weeye labada ugu dambeeya waa jaamidka iyo mufasir liman bahama min adawaad xaaladu halkuu halkuu kani jaamid ka yahay xaaladu mushtaq bay ka tahay halkuu kani mufasir liman bahama min adawaad ka yahay xaaladu waa mufasir liman bahama min alhay-aad labadaana way ku kala duwan yihiin lianna alxaala xaalkii mushtaqun waa mushtaq oo waa la ishtiqaaqday mubayinun wuxuuna caddaynayaa lilhay-aati hay-ooyin buu caddaynayaa xaalku hay-u inoo caddaynayaa wa tamyiizu tamyiizkuna jaamidun jaamid weeyi mubayinun caddaynaya lidawaati daatooyin isna waa jaami jaamid mubayin oo daatooyin caddaynaya wa akharu wuquucihi tamyiiska dhicidiisa waxa ugu badan bacda almaqaadiiri maqaadiirta inuu daba dhaco maqaadiir buu tamyiisku daba dhacaa ka jariibin naklan oo kaleba weeye ereyga jariib ihi wuxuu ahaan jiray meesha biyuhu ay maraan ee sida dooxa oo kale ah ayaa jariib la odhan jiray haddana waxaa loo isticmaalaa qayb gaara oo dhulka ka tirsan ayaa jariibka loo isticmaalaa oo jariibku qaybtaa ayuu noqonayaa haddii la xusliyana waxaa laga dhigaa toban toban kun oo xusul ayaa jariibka laga dhigaa toban kun oo xusul culimmada qaarna waxay yidhaahdeen waa saddex kun iyo lix boqol oo diraac ayuu noqonayaa ereyga jariibkiihi bay yidhaahdeen haddaba jariibka oo kale waa masaaxaadkii ama maqaadiirtii kolka waa maqaadiirta qaybta masaaxada la yidhaah weeye ka jariibi nakhlan ereygaa nakhlanihi waa tamyiiz wuxuuna daba dhacay jariib jariibna waa maqaadiir wuxuuna maqaadiirta ka sii yahay qaybta masaaxada loo yaqaan wasaacin saacin saac weeyi tamran oo timir ah ereygaa tamran ihi waa tamyiiz wuxuuna daba dhacay maqaadiir oo ereyga saaca ayuu daba dhacay saacana waa la garanayaayo waa weel wax lagu miiso ayaa saaca loo yaqaanaa wa saacin saac tamran timira waa saac timira weeye wa manaweyni laba manawan oo casalan malab ah ereyga casalanihi waa tamyiiz wuxuuna daba dhacay ereygaa manawaani aynu leenahay ama manaweyni oo sidaynu ognahay wax wax lagu miisaamaa ah waxaa rega qaarkood ay ku tilmaameen laba rodol oo kale meelaha ayay yidhaahdeen wax wax lagu miisana wuu noqdaa subaga wax lagu miisana wuu noqdaa wa manaweyni laba manawan casalan oo malaba saddexdaa qaybood waa maqaadiirta jariibin naklan waa masaaxo saacin tamranna waa miiskii makiilkii manaweyni casalanna waa miisaankii saddexdaasiba waa maqaadiir wal cadadi cadadka oo tirada ah ayuu tamiisku daba dhacaa naxu axadda cashara kowkaban koob iyo toban xidig oo kaleba weeye axadda cashara kowkaban ereyga kowkaban waa tamyiizkaasi daba dhacay tiscun wa tiscuuna nacjatan oo kaleba weeye ereyga nacjatanihi waa tamyiis wuxuuna daba dhacay tiscun wa tiscuun sagaal iyo sagaashan oo cadada buu daba dhacay wa minhu tamyiiska waxaa ka tirsan tamyiisulcadadka ah tamyiisu kam kam tamyiiskeega ayaa ka tirsan alistifaamiyati ee istifaamiyada ah naxu kam cabdan imise addoon ayaad malagta leedahay war imise addoon baad leedahay ereyga cabdan ihi waa tamyiis cadad buuna daba dhacay oo kelmadda kam ah ayaa cadadka oo kale dee martabadiisii fadhida fa amaa tamyiizu alkhabariya fa amaa tamyiizu kam alkhabariya halkaa kam miyuu keenay ama tamyiizu alkhabariya unbuu yidhi tamyiizu kam alkhabariya weeyi fa amaa tamyiizu kam kam tamyiizkeega alkhabariyati ee khabariyada ah fa majruurun waa la jaraa mufradun isagoo mufrada ka tamyiizi almi'a waa boqolka tamyiizkiisa oo kale iyo wamaa fawqaha waxa ka sii sarreeya boqolka iyo waxa ka sarreeya tamiiskoogu waa mufrad majruur ah mi'ata rajulin baad odhan ama mi'ata naaqatin baad odhan waa majruur kamta khabariyada ah ayaa iyadana tamiiskeegu mufrad majruura uu yahay ow amase majmuucun waa la jamciyaa tamyiiskeega ka tamyiizi alcashara sida casharada oo kale tamyiiskeega loo jamciyo iyo wamaa duunaha waxa ka hooseeya asharo casharo ilaa halaatha waa la jamciyaa walaka waxaa kuu sugnaaday fii tamyiizi alistifaamiyati istifaamiyada tamyiiskeega waxaa kuugu sugnaaday almajruurati ee lagu jerayo bilxarfi xarafka jarun jar iyo wa nasbun nasbo kamta istifaamiyada haddii xaraf jaar lagu jero tamyiiskeegu laba weji buu yeelan in isna xaraf jaar lagu jero iyo meye in layska nasbiyo wa yakuunu wuxuu noqonayaa atamyiizu tamyiizku wuxuu noqon mufasiran mid fasiraya linisbati nisbo mid fasiraya muxawalan oo la soo wareejiyey welibana oo muxawal ah tamyiizkii wuxuu noqon karaa mufasir linisba halkuu mufasir lidaat ka ahaa mufasir linisba buu ka noqon waana muxawal oo waa la soo wareejiyey oo waxaa laga soo wareejiyey ama laga soo xawilay ama muxawalun can ilmubtada'i ama muxawalun can اlfaacili ama muxawalun can ilmafcuuli bihi washtacala ra'su baa ololay shayban ciro ayuu ololay oo kaleba weeyi ereygaa shaybanihi waa tamyiiz waxaana laga soo wareejiyey faacil oo hadda wuxuu asalku ahaa ilaahay baa xaqiiqada og washtacala shaybu ra'si buu ahaa shay baa faacil ahaa ra'sina mudaafun ilayhi bay u ahayd shaybkii baa la xadfay kadibna mudaafun ilayhigii ayaa booskeegii buuxiyey sidii maxamed ibnu malik alfiyada uu ugu yidhi wamaa yelilmudaafa ya'ti khalafan canhu fi licraabi idaa maa xudifa waa muxawalun can ilfaacili hadda tusaalahaasi wa fajarnaa waanu burburqinnay alarda arlada ayaanu burburqinay cuyuunan ilo ayaanu ka burburqinay markaynu nidhaahno wafajarna alarda cuyuunan ereygaa cuyuunanihi waa tamyiiz waana muxawal waxaa laga soo wareejiyey can ilmafcuuli bihi wuxuu ahaa wa wafajarna cuyuuna alardi cuyuuno oo mafcuula baa la xadfay alardi oo mudaafun ilayhiga halkii mafcuulka fadhiisatay mansuub baa laga dhigay siduu isagu mansuubka u ahaa kadibna ibhaan baa nisbadii galay ka waxa loo baahday tamyiiskii xagga dambaa la dhigtay ana akharu minka maalan ana aniga ayaa akharu badan minka adiga maalan xagga hantida ereyga akharu waxaa weeye ismu tafdiil maalanta ka dambaysaana waa temyiiz temyiizkaa waxa laga soo wareejiyey muxawalun mubtada'i oo xagga u horraysuu xigay anadaasina ya'yar bay ahayd asalku wuxuu ahaa maalii akharu min maalika maalkaygaa maalkaaga ka badan haddaad tidhaa anaa kaa badan laakiin oo ana akaru aa anaa kaa badan oo seed aduu uga badan tahay qof baa tahaye ma toban baa tahay maadan qof uun ahayn kolka xaqiiqada waxaa laga hadlayaa anaa kaa badan markaad leedahay adigu kama badnide waa xoolahaaga ama quruxdaada ama hantidaada ama ubadkaaga dhinacaasaad ujeeddaa <clears throat> ana aniga ayaa agaru badan minka adiga xaggaaga maalan xagga maalka waxaynu doonaynaa culimo ereyga maalan ihi waa tamyiiz maalan waa tamyiiz tamyiizkaasi wuxuu ka yimid mubtade wuxuu ahaa maalii akharu min maalika maalka hore ayaa la xadfay markii maalka la xadfay kadibna ya'dii ayaa damiir munfasila noqotay oo mubtade iska ah in xagga dambaa la dhigay isagoo tamyiiza ow hayr muxawal buu noqon ow hayra muxawalin muxawal buu noqon sida imtala'a alinaa'u weelkii wuu buuxsamay maa'an biyo ayuu ka buuxsamay ereygaa an ihi waa tamyiiz tamyiizkaasi waa tamyiisu nisbo tamyiisu nisbahaasina waa kayru muxawal meel laga keenayba ma jirto imtala'a alinaa'u weelkiibaa buuxsamay maa'an biyuu ka buuxsamay faacil kama dhigi karno oo odhan maysid imtala'a maa'ulinaa'i biyuhuma iyagaa buuxsamaa biyuu iyagaa wax buuxiya laakiin iyagu ma buuxsamaan imtala'a alinaa'u maa'an waqad yu-akidaani way adkaynayaan labaduba mas'aladan wuxuu kaga hadlayaa xaal iyo tamyiiz buu isku soo qabtay waqad yu-akidaani inay adkeeyaan baa la arkaa xaalka iyo tamyiizku naxw walaa tachow ha fasahaadinina fil ardi arlada dhexdeeda ha fasahaadinina mufsidiina idinkoo fasahaadinaya ereyga mufsidiin waa xaalo caamilkiisuna waa tachow oo waa fasahaaduun xaaladaasi maanta waa mu'akido laakiin muasise ma aha wa qowluhu iyo gabayaaga qowlkiisii waa abi aalib baan filayaa inuu yahaye rasuulkuu tilmaamayayoo wuxuu idhi min khayri adyaani alberiyati diinan min khayri adyaani alberiya makhluuqa oo dhan diinihiisa tii ugu khayrka badnayd diinan diin ahaan ugu khayrka badnayd buu nebigu noola yimid haddana ma rumaynina waad og tahay wuxuu diintiisiina wuxuu u qirayaa inay tahay diinun diintii ugu khayrka badnayd ereygaa diinan ee xagga dambe ku qoran waa tamyiiz mu'akid buuna noqonayaa wa minhu waxaa ka mida markaa bi'sa alfaxlu faxluhum faxlan baa ka mida waa gabayaa bi'sa xumaa alfaxlu qoodhu faxluhum qoodhoodaan caayayaaye faxlan qoodhnimo u xumaa buu yidhi xa'duu fadxiyey kaygani faxlanta xa'du ma fadxisnee way reeban tahay khilaafan waxaan khilaafaynaa lisibaweyhi sibaweyhi baynu khilaafaynaa oo sheekha sibaweyhi la yidhaa mas'aladan sidaa isagu kama qabo halkaa ayaynu kaga baxnay matnigii sharaxa uunbaa inoo dhiman oon eegi doonaa balada sheekhu sharaxa siduu u soo dhigo atamyiizu tamyiisku darbaani waa laba qaybood mufasirun mid fasiraya limufradin mufrad iyo wa mufasirun mid fasiraya linisbati nisbo inuu yahay mufasirun limufradin iyo inuu yahay mufasirun linisba labadaa mid ahaan weeyi mufasirun limufrad ama mufasirun linisba <clears throat> mufasirun limufradin iyo mufasirun linisba labadaasuu noqonaya atamyiizu tamyiizku darbaani waa laba qaybood mufasirun mid fasiraya limufradin mufrad iyo wa mufasirun mid fasiraya linisbati nisbo fa mufasiru mufradi mufradka ka fasiraya lahu waxa u sugnaaday madaanun meelo yaqacu uu dhaco bacdahaa dabadeed axaduhaa midkood almaqaadiir waa maqaadiirta waxa loo yaqaan waa saddex arrimood wa huwa cibaara waxaa looga cibaareeyaayoo looga jeedaa can halaaثati umuur almisaaxaad masaaxadaha waa looga jeedaa oo waa kow ka jariibi naklan oo kaleba weeye jariib timira walkeyli iyo miiska ka saacin tamran oo kaleba wey saac timira walwasni iyo miisaanka ka manaweyni casalan oo kaleba weeyi laba rodoloo ma laba ka labaadna alcadadu waa cadadka ka axadda casharati dirhaman koob iyo toban dirham oo kaleba weeyi wa minhu waxaa ka tirsan qowluhu tacaala ilaahay qowlkii innii anigu ra'aytu waxaan arkay axadda cashara kowkaban koob iyo toban xidig wahaakadaa saas oo kaluun buu ahaan xukmul acdaadi acdaadda xukunkeegu min alaxadda cashar koob iyo toban laga bilaabo ila tiscati wa tisciin sagaal iyo sagaashan laga gaadho wa qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi inna haadaa kani akhii waa walaalkay lahu waxa u sugan tiscun wa tiscuuna nacjatan sagaal iyo sagaashan laxaad wa fi lxadiidi xadiidkii waxa ku sugnaa inna lilaahi ilaahay waxa u ahaaday tiscatan wa tisciina isman sagaal iyo sagaashan ismi wa fuhima waxaa laga fahmay min cadfi cadafkayga filmuqadimati matniga yar aan isku cadfay alcadada cadadka cala almaqaadiir aan ku cadfay annahu cadadku laysa inuuna ahayn min jumlatiha jumlada maqaadiirta inuuna ka mid ahayn wa huwa isagu qowlu akhar almuxaqiqiin muxaqiqiinta badankooga qowlkoogii weeyi lianna almuraada ka looga jeedo bilmaqaadiiri maqaadiirtu maa lam turad waa ka aan la soo aroorinin xaqiiqatuhu xaqiiqadiisa maa lam turad waa ka aan loo jeedin xaqiiqatuhu xaqiiqadiisa bale miqdaaruhu baa loo jeeda xaqiiqadiisa looma jeeda qiyaastiisa bal xataa inahu isaga tasixu waxaa asaxaysa idaafatu lmiqdaari miqdaarka in loo idaafeeyo ilayhi xaggiisa walayse alcadadu cadadkuna kadaalika sidaasoo kale ma aha alaa taraa war miyaadan arkayn ama miyaadan ogeyn annaka taquulu inaad adigu odhan annaka adigu taquulu inaad odhan cindii waxa agtayda ah miqdaaru ridlin rodol miqdaarkii iyo qiyaastii zaytan oo zaliida ereyga miqdaar ah ayaa rodolka loo idaafaynaya ilin rodolku maqsuud maahe walaa taquulu odhan maysid cindii waxaa agtayda ah miqdaaru cishriina labaatan qadarkood rajulan oo nin odhan maysid ilaa calaa macnan aakhara macno kale inaad uga jeedo mooyaane macno kale inaad uga jeedo mooyaane suurtagal maaha macnaha kale looga jeedaana waa inuu nin qurihii kula joogo ama wax ka badan oo laakiin labaatan iska caabinaya labaatan iska caabinaya wa min tamyiizi اlcadadi tamyiizulcadadka waxaa ka kamida tamyiizu kam alistifaamiya kamta istifaamiyada ah tamyiiskeega ayaa kamida mida wa daalika kaasina lianna kam kelmadda kam ihi fi lcarabiyati af carabiga dhexdiisa kinaayatun waxaa lagaga kinaayoodaa can cadadin tiro majhuulin majhuul ah majhuul iljinsi jinsigeega aan la garanaynin walmiqdaari iyo qiyaasteeda toona wahiya iyadu calaa darbayni waa laba qaybood istifaamiyatin mid istifaamiye ah oo bimacnaa ay cadadin tiradee ah wa waxaa isticmaala man yas'alu qofka su'aalaya can kamiyati shayi shayga imisadiisa wa khabariyatin iyo mid khabariye ah oo bimacnaa kasiirin wax fara badan looga jeedo wa yastacmiluhaa waxaa isticmaala man yuriidu ninka doonaya aliftikaara faan iyo wa taksiira wax fara badan wa tamyiizu listifaamiyati istifaamiyada tamyiiskeega mansuubun waa la nasbiyaa mufradun waana mufrad taquulu waxaad odhan kam cabdan imise addoon ayaad malagta leedahay wa kam daaran imise guri ayaad baniita dhisatay wa tamyiizu khabariyada tamyiiskeegana makfuudun waa la khafdiyaa daa'iman weligeed uma taaratan mar yakuunu wuxuu noqoni tamiiska tamyiiskaasi majmuucan mid la jamciyey ka tamyiizi alcasharati casharada tamyiiskeega oo kale iyo famaa duunahaa wax ka badan waa tamyiiska khabariyada taquulu waxaad odhan kam cabiidin addoommo badan ayaan malagtu leeyahay waa khabariyadii kam cabiidin addoommo badan imise addoon ma aha waa addoommo badan ayaan malagtu leeyahay kamaa taquulu sidaad u odhanaysid cashrata acbudin toban addoon ayaan malagtu leeyahay wa halaasata acbudin saddex addoon ayaan malagtu leeyahay wa taaratan marna yakuunu wuxuu noqon mufradan mufrad buu noqon ka tamyiizilmi'ati mi'ada tamyiiskeega oo kale ah iyo fama fawqaha waxa ka badan taquulu waxaad odhan kam cabdin addoommo badan ayaan malagtu anigu milkiyey kamaa taquulu saaad u odhanaysid mi'ata cabdin boqol addoon ayaan malagtu milkiyey wa alfa cabdin kun addoon ayaan malagtu milkiyey wayejuusu waxa bannaan khafdu tamyiizi kam kam tamyiiskeega in la khafdiyo alistifaamiyati ee istifaamiyada ah idaa dakhala markuu galo calayhaa iyada dusheeda xarfu jarin xaraf jaar taquulu waxaad odhan bikam dirhamin imise shilin ayaad ishtarayta ku soo iibsatay walkhaafidu ka khafdinaya lahu tamyiiska dirham ah waa min kelmad min ah mudmaratun tiyoo la idmaaray lalidaafatu idaafadu ma khafdinayso khilaafan waxaynu khilaafi lizajaaji sheikha zajaaj athaaliu mas'alada saddexaad oo min madaani tamyiiz min madaani tamyiizi lmufrad tamyiizulmufradka meelihiisi ihi maa dalla waa ka kutusiiya calaa mumaaalatin isku mid noqosho naxwu qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeyi walow ji'naa haddaan la nimaad bimithlihi isagoo kale madadan oo meded ah ereygaa mededan waa tamyiiz wuxuuna daba dhacay bimili mumaathaluu daba dhacay oo mili ah wa qowlihim hadalkooga oo kale inna lanaa waxaa noo sugnaaday amhaalahaa iyagoo kale ama iyadoo kale ibilan oo geela ibilan waa tamyiiz ilan amhaal buu daba dhacaye alraabicu mas'alada afraad maa dalla waa ka ku tusiya calaa mughaayaratin wax isku gayr noqday buu ku tusinayaa naxu inna lanaa waxa noo sugan hayrahaa kayrkeed baa noo sugan ibilan oo geel ah ow shaa'an ama adhi ah waa mughaayaro iyo wamaa ashbaha daalika waqad ashartu waxaan ku ishaaray biqowlii odhaahdayda wa akharu wuquucihii aan idhi dhiciddiisa inta ugu badan ilaa anna tamyiiza almufrad tamyiiska tamyiisulmufradki ihi laa yakhtasu inuuna ku khaas ahayn bilwuquuci dhicid bacda almaqaadiiri maqaadiirta dabadeed uu dhaco wa mufasiru nisba nisbada ka fasirayaa calaa qismayni labu u qaybsami muxawalin mid meel laga soo wareejiyey iyo wa hayri muxawalin mid aan meel laga soo wareejin falmuxawalu ka muxawalka ee la soo wareejiyey calaa halaaثati aqsaam saddex qaybood weeye muxawalin mid laga wareejiyey can ilfaacili faacil naxw ishtacala waxaa ololey alra'su madaxaa ololey shayban ciruu la ololey ereyga shaybanihi waa temyiiz ereyga alra'su ihina waa faacil temyiizkani faacil buu ka yimid wuxuuna ahaa washtacala shaybu ra'si asluhu wuxuu ahaa ishtacala shaybu ra'si fa jucila almudaafu ilayhi halkaa jacale uu yidhi jucilo ayaa ka fudud fa jucila waxaa laga yeelay almudaafu ilayhi faacilan baa laga yeelay walmudaafu mudaafkana tamyiizan baa laga yeelay ow amase muxawali waxaa laga soo wareejinayaa can ilmafcuuli mafcuul baa laga soo wareejin naxw wafajarnaa waanu burburqinnay alarda arlada ayaanu burburqinnay cuyuunan ilaanu ka wada burburqinnay haddaba wafajarnaa markaan idhaahno cuyuunan taasaa tamyiiza mafcuul bayna ka timid asluhu wuxuu ahaa wafajarnaa cuyuuna alardi fa nafcalu waxaan samaynaynaa fiihi dhexdiisa midla maa kii oo kale dekarna aan soo sheegnay wa muxawalin iyo mid laga soo wareejiyey can mudaafin mudaaf wa muxawalin mid laga soo wareejiyey can mudaafin mudaaf hayrihimaa iyaga kayrkood ah waa mubtadaha kii loo yaqaanay wadaalika kaasi bacda afcaali tafdiil afcalu tafdiilka debedi ayuu ahaaday ma bacda buu halkaa yidhi mise qabla buu yidhi bacda buu ina wada yidhi sow maaha waa tamiiska intuu noqday buu bacdo yahay laakiin qabla tamiis qabla buu ahaa wadaalika kaasi bacda afcaali tafdiil afcalu tafdiilka debedii buu ahaaday almukhbari bihi khabarka looga dhigay camaa mid huwa isagu muqaayirun ka soo hor jeeda ama ka duwan litamyiizi tamyiiska wadaalika kaasi ka qowlika weeyaan zaydun zayd baa agharu badan minka xaggaaga cilman ereyga cilmanihi waa tamyiiz mubtaduu ka yimid wuxuu afcalu tafdiilku waa agar wuxuu khabar u yahay wax cilmiga muqaayir oo zayda asluhu wuxuu ahaa haddaba cilmu zaydin zayd cilmigiisa ayaa agharu ka badan min cilmika wa ka qowlihi tacaalaa oo kaleba weeyi ana aniga ayaa agharu badan minka adi xaggaaga maalan maalka wa acazu cizi badan nafaran guruubka fa in kaana hadduu yahay alwaaqicu ka dhacay bacda afcali tafdiil afcalu tafdiilka ka daba dhacay hadduu yahay huwa caynulmukhbari canhu ka khabarka loo noqonayo mubtadaha cayntiisii wajaba waxaa waajibaya khafduhu in lagu khafdiyo bilidaafati idaafo ka qowlika maalu zaydin zayd maalkiisu agharu wuu badan yahay maalan maal ahaan ereygaa maalantaasaa lagu leeyahy maadaamo eh, mubtadaha oo maala ah naftiisii u yahay hala khafdiyo oo maxaa la odhan maalu zaydin zayd maalkiisu akharu maalin akharu maalin halkaa waxaa fiican ba inu yidhahdee maalu zaydin akharu maalin akharu maalin maalin ma idin yidhi yuu akharu maalin yidhi sax idinkaa saxan markaa annaga akharu maalan buu leeyahy oo fadxatayn buu keenayaa ilaa in kaana inuu yahay afcalu tafdiili afcalu tafdiilku mudaafan mid la idaafeeyey ilaa hayrihi hayrkii loo idaafeeyey mooye oo de laba mudaafun ilayhi ma wada qaadan karo fa yunsabu markaa waa la nasbin naxw zaydun zayd agharunnaasi dadka isagaa ugu badan maalan xagga hantida zaydun agharunnaasi maalan markuu ina yidhi tusaalahani waa khalad maalu zaydin buu ahaa maalu zaydin mise ma zaydun unbuu yidhi maalu zaydin buu idin yidhi kiinaasaa saxan maalu zaydin zayd maalkiisu agharunnaasi dadka ka ugu badan weeyi maalan maalahaan kolkaa waxaa la rabaa maalan tan iyo mubtaduhu inay isku mid noqdaan baa la rabaa waqad yaqacu inuu dhacaa la arkaa kullun mid kaste oo min alxaali xaalka iyo wa tamyiisi tamyiiska ihi mu'akidan isagoo adkaynaya hayra mubayinin aan caddaynayn lihay'atin hay-o walaa daatin iyo daata toona hay-a iyo daata toona inuuna caddaynin mihaalu daalika kaa tusaalihiisu filxaali xaalada qowluhu tacaalaa weeyi walaa tacsaw ha fasahaadinina filardi arlada dhexdeeda mufsidiin idinkoo fasahaadinaya waa xaaladii uma wallaytum waad jeedsateen mudbiriin idinkoo dhabarka jeedinaya wa yowma maalin ubcasu laysoo saarayo xayan anigoo nool fatabasama wuuqa u dhow la caddeeyey daaxikan isagoo qoslaya wa qaala shaaciru gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi wa tudii'u fii wajhi dalaami muniiratan ka jumaanati اlbaxri sulla nidaamuhaa watudii'u way iftiimaysaa fii wejhi dalaam habeenka madow wejigiisa muniiratan iyadoo kaa haysa ka jumaanati albaxriyi jawhartii badda ayaabad mooddaa ama jawhartii badda ayaad mooddaa oo sulla la siibay nidaamuhaa nidaamkeegii jawhartii badda oo galka laga saaray baabad mooddaa buu yidhi siday u dhalaalayso haddaba watudii'u fii wajhi dalaami muniiratan muniiratan waa xaalo caamilkuna waa tudii'u waa isku macno uun tawkiid bay faa'iidaynaysaa markaa wa mihaalu daalika kaa tusaalihiisa fi tamyiizi tamyiiska dhexdiisa markuu yahay qowluhu tacaalaa waa ilaahay qowlkii inna ciddata shuhuur bilaha tiradoodu cinda allaahi ilaahay agtiisa ithnaa cashara shahran waa labiiyo toban bilood ithnaa cashara shahran ereyga shahran ah ayaynu u jeednaa ereygaa shahran ah ayaa tamyiiskii ah ina ciddata shuhuur cinda allah itnaa cashara shahran itnaa cashara qura haddii lagu daayo xagga horena shuhuur ay ka xigaan shuhuur iyo shahri way istawkiidinayaanuun wawaacadnaa waanu u yaboohnay muusaa muuse waxaannu u ballan qaadnay halaathiina soddon leylatan habeen wa atmamnaaha waxaannu ku darnay bicashrin toban fatama wuxuu ku dhammaystirmay miiqaatu rabbihi rabbigii wakhtiyeyntiisii arbaciina leylatan afartan habeen arbiciininaytaa waa iska caddahayba leylatan wa qowlu abi aalib abi aalib oo nebiga adeerkiiyo qowlkiisii oo kaleba weeyi walaqad calimtu biana diina muxammadin min khayri adyaani lbariyati diina walaqad calimtu wuu dhaartay qadna wuu cilmina wuu keenay waa saddex tawkiid laamkani qasan buu ka taagan yahay walaqad qadu xaqiiqay faa'iidaynaysaa calimadu waa cilmi oo male ma aha waan dhaartayo xaqiiqo waxaan u ogahay buu yidhi bianna diina muxammedin nebi maxamed diintiisu min khayri adyaani alberiya makhluuqa diimihiisa ta ugu khayrka badan inay ka mid tahay diinan diin ahaaneed ereygaa diinana weeye haddana kuma islaami karo iminka intaa uu sheegay walaqad calimtu biana diina muxamedin kuma islaamayo hamoodin inuu ku islaamayo waayo dee waxaynu ogeyn shahaadatooyinka in culimmadu ay shardi ka dhigeen ama laysku khilaafay un lafdu ashadu iyo kayrkeed unba laysku khilaafay markuu sii dhimanayeyna rasuulku waa kii dee u tegey lahaa qul laa ilaaha ila allah walaqad calimtu waxaan yaqiiniyey oon ogaaday bianna diina muxamedin nebi maxamed diintiisu min khayri adyaani alberiya makhluuqa diimihiisa ta ugu khayrka badan inay tahay diinan diin ahaan waa diinan taasa tamyiisa tawkiidun weeyaan wa minhu waxaa ka tirsan qowlu shaaciri gabayaaga qowlkiisa nin gabayaa-a ah ayaa gabay tiriyey waa jariir wuxuu caayayaa akhdal akhdal waa nin nasraani oo gaal ah oo qabiilka reer taklib ka soo jeeda kolka reerkoogii buu caayayaa isaga afka uu ka daayay oo beri hore wuxuu yidhi inta la yidhi maxaad akhdalu caayi weyday ayuu yidhi doofaarku cunaaya iga daa kol hadduu doofaarka cuno isaga waa nasraani buu ah ma og tahay iska daa maayo buu yidhi kaa wuxuu yidhi markuu ka gabayga tirinayey wataklabiyuuna bi'sa alfaxlu faxluhumu faxlan wa ummuhumu zallaau min diiqu wataklabiyuuna nimanka ree taklib bi'sa xumaayey alfaxlu qoodhi xumaa faxluhum waa qoodhoode alla nimanku qoodh xumaa buu yidhi reerkaa laba dhinac baan ka caayayaa buu yidhi qoodhay ka soo jeedaan waa aabbahood iyo awowgood alla reerkaa reerka aabba xun buu yidhi waa ninnimo iyo qoodhnimo adduunka ilaahay wuxuu abuuray wixii ugu qoodha xumaa weeyaan buu yidhi waa kow xagga hooyadana uu ka caayay oo wuxuu yidhi wa ummuhumu hooyadoodna zallaa'u min diiqu waad aragtaa dumarka aad baa loogu caayaa halkan iminka uu zallaa'u ina yidhi ama mindiiquba uu keenay waa eray ceeb a weeyi ama cay a weeyi oo aynu ognahay waxaa jira dumarka dhuudhuuban soomaadan arag ee maryuhu ay u qaban waayaan ama googaradda iyo waxyaabaha ay xidhanayaan ay u qaban weydo miskahoogu ee laba lugoodoo taagtaaganuuna ayaa la yidhaha waa zallaa waa bilaa badhi ama bilaa misig ama wax alla wax marada qabanaysaaba ma jiro waa laba lugood haddii la yidhaahdo googarada loo xidho dee way ka siibani uun wuxuu idhi zalla waa taa mindiiq waxa weeye hadaba ereyga mindiiq ihi mindiiq waxa weeye dumarkaasi waxay sameeyaan qaarkood intay maryo caadiya sameeyaan ay ururiyaan isku xidhxidhaan ay halkaa dhexda caadi ugu xidhaan markay dhexda marada ku xidhaan ayay kadibna ka soo dul xidhanayaan kolkaa mindiiq halkanay wax ku guraysaa weeyi si loo moodo inay misko leedahay ama badhi leedahay wa taklabiyuuna nimanka reer taklib bi'sa xumaayey alfaxlu qoodhi xumaa faxluhum qoodhoodaa nucaayaynaaye faxlan qoodhnimo u xuna xuma ereygaa faxlan baa tamiisa wa ummuhum hooyadoodna zallaa'u waa mid aad u siibane ah oo miska dhuudhuuban mindiiqu oo haddana cubto oo wax ku gurta meeshaa si ay dee buurni u raadiso wa sibaweyhi raxmatullaahi calayhi yemnacu wuxuu manciyey an yuqaala in la yidhaah nicmo rajulu rajulan saydun oo tamyiis in loo sameeyo nicmadan ayuu diidayaa marka faacilku uu daahir yahay wa ta'awalu waxay ku awi wa ta'awalu waxay ku awileen faxlan oo fi lbeyn calaa annahu xaalun inuu xaalo yahay mu'akidatun adkaynaysa wa shawaahidu deliilada buu ku yidhi calaa jawaazi almas'ala mas'alada bannaanideeda loo deliishanayaa kaiiratun aad bay u fara badan yihiin falaa xaajata baahi looma qabo ila ta'wiili ta'wiilka siba weyhi sheegayo wa dukhuulu tamyiizi tamyiiska gelidiisa fii baabi nicmo wa bi'sa nicmo iyo bi'sa baabkeega tamyiis inuu galaa akharu wuu ka badan yahay min dukhuuli xaal xaal inuu meesha yimaado wuxuu yidhi faxlanta xaalo iga dhigo oo waxaa la yidhi horta nicmo iyo bi'sa ma xaaladan aad ku cararaysaa fara badan mise tamyiiskaad ka cararayso waxaa la yidhi tamyiiskaa maxaad uga carari buu leeyay siba weyi markaa ibnu hishaam baa leh wa dukhuulu tamyiisi tamyiiska gelidiisa fii baabi nicma wa bisa nicmo iyo biise baabkeega uu galo akharu isagaa ka badan min dukhuuli alxaal xaalka gelidiisa in shaa allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogaya wallahu subxaanahu tacaala alaa waclam